bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن والsalaaة والsلاam عlى rasuuli الlah وآlih وصaxbih أجmaعiin ama bacd cashirkan waa kii tobnaad ee ka mida min kitaab النikax min alminhaaj waxaynu ku soo jiray asbaabtii afarta ahayd ee dumarku guurkooda ku xaaraan noqonayay saddex sabab baynu soo maray ama saddex jinsi jinsiga koobaad almaxramiyu ah islaantu inay maxram ku tahay biqaraabatin aw ridaacin aw musaahara sababkii labaadna wuxuu ahaa ma labaadna wuxuu ahaa maa yatacallaqu bilcadad oo maxramiya aan mu'abada ahayna kii saddexaad wuxuu ahaa addoonnimo iyo milkii inay islaantu ku jirto kii afraad oo u dambeeya fasalka kufru zawja haweenaydu hadday gaalo oo mushriko ama kaafiro tahay asal waa inaan la guursan karin oo kufrigu uu yahay maanic min الzawaaj والnikaax wixii sharcigu ka soo reebay mooye wuxuuna imaamku yidhi yaxrum waxaa xaaraan ah fasl fii maanici fii maanici الnikaax aw fi اljins الraabic aw fi الsabab الraabic min mawaanic الnikax buu ku saabsan yahay fasalku yaxrum waxaa xaaraan nikaaxu man laa kitaaba laha kawaaniyaة وamajuusiya waxaa xaaraanuu sheekhu yidhi nikaaxu man haweenay guurkeed laa kitaaba laha aan kitaab usugnaanin sugnaanin iyo ummadeeda wadalika miaalika waaniyatin ay ka mushrikatin mid ilaahay u shariig asnaamta iyo awhaanta caabuda wa majuusiyatin iyo kuwa mushrikiintaee dabka caabuda wa taxilu waxaa bannaan nikaaxu kitaabiyatin mid kitaab la siiye guurkeed baa banaan laakiin hase yeeshee tukrahu waxaa la kodaa nikaaxu xarbiyatin bay ka dhigan tahay haweeney kitaabiyada laakiin xarbiyaa oo ahalkeedii iyo dowladdeedii dalkeeda dagaal naga dhaxeeyo iyadoo guurkeeda waa bannaan yahay laakiin waa makruuh wakada waxaa la mid ah oo guurkeedu karaaha yahay dimiyatun kitaabiyatun cala saxiix dimiye ahlu kitaab ah oo nagu dhex nool guurkeeduna isna waa makruuh wاlkitaabiyatu yahuudiyatun aw nasraaniya sidaasuu yidhi wadaadku cindanaa madhabka iyagu gaaladu waa una laba saddex qaybood saddex qaybood weeye man laysa lahu kitaab walaa shubhatu kitaab nimaan kitaab lahayn kitaab wax u egna aan lahayn man laysa lahu kitaab walaa shubhatu kitaab waa waaniyiintaas waaniyiintaas weeye waa qolyaan wax kitaab ay u nasab sheegtaan oy raacaan hadday doonaan ha taxriifiyeen ha bedeleen say dooni ha u galeen aan jirin kitaabay markaa ku dhaqmaan oy sheegtaan ku dhaqankiisa aan lahayn nabi markaa ay ambiyada ka xigsadaan oo leeyihiin waa naloo soo diro asagaan raacaynana aan lahayn dadka noocaasa waxaa la yidhaahdaa man laysa lahum kitaab walaa shubhatu kitaab waa waaniyat اlcarab cubaad اlawthaan min alcarab wاlcajam kuwaasaa maka loo yaqaanaa waxaa la mida mucailada dahriyada falaasifada mushrikiinta ah saabi'iinta mushrikiinta dadka noocaasoo dhan baa baabka galay waa fara badan yihiin xad iyo tira midna mala kuwa iyagu ee uun daabidka unbaad ka qaada qolyaha labaad waa kuwo muxuu ahaayey ahlu kitaaba man lahum kitaab waa dad kitaab leh oo kalyahuudi wاnasaara kalyahuud wاnasaara kuwa saddexaadna man lahu shubhaة kitaab oo majuusta ah saddexdaasaan marka u qaybinaa marka saddexdaa qaybood ayay marka noqonayaan shubhaةu kitaabtu waa majuusta kitaab ma laha oo la yaqaan nabi la yaqaan ay u nasab sheegtaan ama ay leeyihiin asagaan raacnoon rumayne ma jiro laakiin fuqahada iyo culummada isku khilaafay xataa saxaaba nimanka asalkooda kitaabma lagu soo dejiye misemaya way isku maandhaafeen marka saddexdaa qaybood wey wuxuu ka hormaray sheekhu marka qaybta koobaad buu ka hormaray oo ahayd man laysa lahu kitaab walaa shubhatu kitaab taxrumu nikaaxu man laa kitaaba laha kawaaniyatin wamajuusiyatin sidaasuu yidhi alimaam اnawowi cibaaradiisa waxaa ka muuqata majuustu inay ku jiraan man laysa lahum kitaab walaa shubhatu kitaab laakiin alimaam araafici isagu wuxuu cibaaradiisu ay tusaysaa inay yihiin man lahu shubhaة kitaab waana sida ay kutubtu u badan tahay nimanka iyaga ah kitaab ma muran badan baa ka taaga kuwa iyagu hadda mushrikiinta ah qur dhigay muranba ma laha walaa tankixu اlmushrikaati xataa yumin wala amatun muminaة mxuu ahaa min mushrikati walow acjabatkum qur dhan baa caddeeyey aad u sharxay walaa tumsikuu bicisami اlkawaafir Eh, ijmac اlmuslimiinna waa ku guntamay ijmaca maqطuuca oo maxfuuda majuusiyadu qolyaha majuusiyada ah ayaguna culummadu badankood way diideen guurkooda iyo gowracoodaba waa xaaraan bay yidhaahdeen wadaadda ijmac soo guuriyana way jiraan eh, ibraahim alxarbi abu isxaaq ijmac buu soo guuriyaa eh, alimaam abu cubayd fii kitaabi alamwaal mujalladka koobaad wuxuu soo guurshaa itifaaqu اlmuslimiin calaa karaahiyati nikaaxihim wa madaabixihim buu soo guuriyaa hase ahaatee khilaafka waxaa sugay fii nikaaxi اlmajuusiya haweeneyda majuusta ah majuusiyadda in la guursan kara in kale khilaafka ibn mundir fi اlawsat ayuu ku sheegaa asagu mujaladka sideedaad afar boqol toddobaatan iyo lix alimaam اlbayhaqi wuxuu asagu ku sheegaa asuna اlkubra mujaladka sagaaliy tobnaad dabcadan dambe daar muxuu ahaa hajar sabxada soddon iyo afraad ayuu ku sheegaa wuxuuna yidhi waxaa sidaa ku tegey ijmaacu akari culamaa'i اlmuslimiin mar hadduu agariya ka cabiray waxaa ku muuqanaysa inuu ujeedo bacdi ayaa meesha khilaafay sidaasoo kale waxaa yidhi meesha ijmac kama jiro oo weliba aad ugu dagaalamay baabaystana yidhi waxaa bannaan masale ka dhigay ويجuز نikaaxu kitaabiyaة min الyahuudi والنasara واlmajuus saa isu daba dhigay ibn xaزm baab dhan baa si u gunta waana ku dagaalami tabartiisa ah maxalihiisa masalada kun sideed boqol labaatan iyo lix kun sideed boqol labaatan iyo lix a'immada waaweyne madhabka iyaga shaaficiyada ee iyaguna sidaa ku tegay ee qaba majuustu in la guursan karo gowracoodnu bannaan yahay waxaa ka mid a abu thawr ibraahim bn khaalid abu thawr baa ka mid a musani baa laga soo guurshaa inkastoo naqli hariiba uu yahay waxaa kaloo sidaa ku tegay abu isxaaq almarwasi min aimati اlmadhab asheekh abu xaamid almarwasi abu cubayd ibn xarbawey raggaa waaweyne ajilada ah saddexdaa wadaadba madaahibta madhabka shaaficiyada duqaydooda waaweyn wey asxaab alwujuuha ah ragna waaba ardaydii shaafici qayba ka mid ah, abu thawr baa ka mida ah. ragga ayagu halkaas ayay mareen waxay deliishadeen laba ahar oo laga wariyo cali ibni cabaas xadiidka ibn ah, cali haddaynu ku horayno cali ayaa saxaabadu xilligiisiiba isku maandhaafeen taabiciin badan baa muran qadiyadda ka keenay awakhiru saxaabana waxayd bacda mowti cumarna way ahayd markaasaa hawshii la weydiiyey wuxuu ihi majuustu kaanuu ahla kitaab majuustu ahlu kitaab bay ahaan jireene faajraw fiihim maa tajruuna aw tujruuna ahla kitaab fii ahli kitaab cafwan majuustu waa ahlu kitaabe waxaad marisaan meeshaad marisaan ahlu kitaabka ibnu mundir baa soo saara aarka fi اlawsat alimaam ibnu jarir abri fi tafsir cabd bn xmayd fi tafsir eh, ibnu xasm aarka wuu saxiixiya wakadalika xafid bn xajar fi fatxilbari mujaladka labyo tobnaad saddex boqol sideetan iyo laba uu saxiix yeelay ibnu qayim axkaam ahli dima uu ka niqaasho asagu u daciifiya laakiin baxi xadiii ama baxdigiisu waa baxi fiqi ah uu xadiidka u naqdiya min xay anaqd اlfiqi lanaqd اxadiiثi marka aarku inuu sugan waad moodaa wallahu aclam ibnu cabaas ma isaguna sidaaso kale laga warshaa cinda abi daawud baad ku ibn mndir bayhaqi fi sunan ibn xasamna waa soo saara isaguna waana aar asna xasana marka la fiiriyo uruqdiisa ama ariiqiisa khaaska ah ee ku yimid abu daawud labada aar ayay daliishadaan waxay kole ku dhegeen iطlaaqa xadiidkii cabdiraxmaan ibn cawf fi صaxiix ad garanaysaan bihim sunata ahli اkitaab mariya wadiiqihii iyo waddadii aad mariseen ahlu kitaabka ilaaqaas wuxuu keeni bay yidhaahdeen haddii ahlu kitaab la cuni jiray gowracoodii ee guurkoodaba bannaanaa idan jizyadana waa la mid adugu inahaasi wadadahaasi ku dhage laba masale markaan u kala qaadno qolyahan majuusta ah khilaafkooda qayb mujmaca iyo qayb mukhtalafa ah. haddii aan khilaafka sugno qaybta mujmacada ah waxaa weya aan muran badan ku sii jirin waxaa weeye cafan qaybta aan ijmac aan inaba la sheegin aan dhaho yaan khaldine qaybta aan ijmac marnaba la sheegin waa maxay waa majuusiyadda in loogu galmoodo bimilk اlyamiin almajuusiya in loogu galmoodo bimilk اlyamiin wax ijmac soo guuriya ma arag saxaabiya taabiciin baan loo tiiriyaa inay ugu galmoodeen bimilk اlyamiin inkastoo saxaabiga u weyn loo tiiriya xudayr bn yaman ay aarkiisu dacfi ku jiro ayb taa ijmac lama soo gooriyo masalada laisku haya laga dagaalamayo waa nikaaxooda guurkooda wey in la guursado nisaa almajuusiya la guursado majuustaas markii cali la weydiiyey ibnu cabaasba sababka ay ahlukitaab ku noqdeen waxay sheegeen labada saxaabi aataartooda marka la ururiyo nimanka kitaab bay lahaayeen ay raacaan ay ku dhaqmaan boqor boqorradooda ka mid a ah, ayaa waagi dambe intay shubha gasho imaan la'aan ku dhacday iyo wuxuu damcay gabadh walaashii ah inuu guursado gabadh walaashiah inuu guursado markaasuu wuxuu yidhi haddaan hawshaa sameeyo waa lay u kaciyo dowladdeedii baa khatar gelayso caamada iyo shacabka ee u kacayo waa idilahayaani bal hawshaan qiil ha lay raadiyo wadaadayaashiisi buu u yeedhay culamaa usuugi wadaad xumuu u yeedhay wuxuu hi ii raadi gabadhaan ma daynhaye qiil aan ku bannaysto walaashay ii raadi wadaad baa wuxuu ku yidhi marka qiil anaa kuu haya diin ka fiican diinta aabbaha aadam miyaad garanaysaa maya buu idhi aadam wuxuu isku meherin jiray buu idhi dhalay buu guurin jiray nin walba gabadhiisa walaashii cafwan walaashii buu guursan jiray marka waa shariicatu abina aadam calayhi salaatu wasalaam buu ku dhaqan ka farxale gabadha walaasha ah. wadaad baa marka u fatwooday ku sameeyey markii shacabka ay kaceenna iyo wadaadihii inta ka soo hadhay kaceenna wuu gumaaday kulli wuu laayay intii qaylisayna wuu laayay wadaadihii diidayna dhulku la simay kadibna kii u fadwooday intuu u fadwootay culama ahaa ee shacab kale sidaa ku duufsaday maalinka hawsha uu sameey waaga ka baryay ayaa kitaabkoodi la rafciyey kitaabka ay haysteen ku dhaqmahayeen waa la rafciyey maalinkaasaa u dambaysay waxay ka xusuusteen baa qalbigooda laga masaxay kitaabkii waa la qaaday waxay soo noqdeen caamo dhaga waaweyn kadibna waxay ku dambeeyeen inay dabka caabudaan halkaasay marka ku gabagabowday sidaas sayidina cali baa u cadeeyey sayidina cali baa u sharxay marka nimanka asalkooda shubhatu kitaab bay leeyihiin halkaasay ka soo jeedaa kitaabkii laga rafciyey ay ku xadgudbeen ay wadaadahooda taxriifiyeen boqorkuna adeebdarada uu sameeyey ayaa asal u ahayd halkaasa adugu loo yaa loo tiiriyaa khulaasadu marka waxaa weeye haddaan nidhaahno itifaaqa abu cubayd uu soo gooriyey fii kitaab اlamwaal iyo eh, ibraahim alxarbi ijmaaciisu wuxuu ka horeeye khilaafkan wuu ka horeeye aan idhaahno waxaa weeye waa ijmaac in la xujaysto ay laazim tahay haddaynu idhaahno wadaadduhu khilaafkaa ka hoos baxay oo khilaafka iyagoon ogeyn bay soo guuriyeenna waa khilaafku markaa haabit buu noqonaya shaaficiyadu kutubtooda khilaafkaasi khilaaf saaiqa oo jira ayay oola dhaqmaan xanaabiladu khilaafka khilaaf hayru saaiqa oon aan la xuskan karin bay u arkaan hilfahina u qaadaan ibnu xasm asagu wuxuu ku xadgudbaa ninkii ijmac sheega malgii baa galay jaahil aan diinta ka warqamin buu ka dhigaa intii dameer dameer cadhsadana wuu cadhsadaa marka waa masalo sidaas loo kala taagan yahay wy shaaficiyadu nimankaa warkooda weji lama ictibaarin weji min asxaabimadhab lagama dhigin waxaa laga yaabaa in eh, mustanadka qowlku aad daciif oo la yahay shaaficiyada agteeda ay markaa saa oga tageen wataxilu waxaa bannaan kitaabiyatun ayaa bannaan in la guursado culummada muslimiinta waxa khilaafo keenay kitaabyada in la guursan kara ma jiro ilaa sayidina ibni cumar kama fi saxiix iyo war shiicaya raafido ay qoreen ayagoo kutubtooda ku qoran iska bilaasha ibn cumar isagu waxaa ka sugan inuu odhan jiray nasraaniyadda iyo yahuudiyadda lama guursan karo qur ilaahay wuxuu ihi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna mana garanhayuu odhan jiray kamaa fi saxiix shirki ka weyn haweenoodu inay tidhaahdo cusayr baa wiilka ilaahaya ah, ciisena waa wiil ilaahay ama waa rabbigayga iyo ilaahagan caabudi lahaa halkaasu isagu la maray laakiin ibnu mundir iyo xufaad waaweyn way awilaan waxay leeyihiin karaahiyo ayuu oga jeedaa tariim bidaliil riwaaya kaloo ka sugan baa la yidhi ma guursan karnaa nisaa ahli kitaab markaasuu fii nisaa اmuslimiina unya ibn cumar gabdhaha muslimaadka ah ayaa kaaga filan waxay dhi riwayad waxay tusaysaa inuu baabku yahay eh, eh, doorasho iyo aslixiyo iyo arjixiyo ka hadlay mooya taxriim muusan ku goynin ibn cumar khayr allah ka dhigo marka bal ummadda hala raaciyo say raafido iyo sheece keligood meecla u istaagaan qolyaha hadday keligood macla istaagaan fajzim ana qowlahum faasid lannahum laa yanfariduuna can ahli اlqibla shay khayr ku jiro nimanka ayaga wax khayr ku jiro muctazilo waxay goonla istaagto iska ogow khayrba istiqraa baa lagu ogaaday abaatiin bay la tafarudaan raafidana diin la'aan iyo gaalnimo iyo bakti iyo bidco iyo balaayo la tafarudaan ayib fuqahadu laakiin iyagu waa laga mafaariddooda inaad ku aragto masaa'il ijtihaad ay marka laga niqaasho ama ha khaldanaata laakiin masaaq yeelan kara maxaa yeelay saxaabada ijmacdan iyagu ma ictibaarinaya ahlu khayrkaad arto dhan bay leeyihin waa munaafiqiin iyo waa fasaqi iyo bacda rasuulilah bay ridoobeen dawa marka alimaam muxuu ahaa eh, ibn qalciid wuxuu yihi khilaafu ashiica wa hayru muctabar laa liannahum laysuu min almuslimiin bal lianna aalaat alijtihaadi hayru mutawarratin fiihim buuri warkiisu war fiica wey wuxuu yidhi shiicadu khilaafkooda fi masaail lama qabanhayo maa ma ahaba inaan leenahay muslimiin ma aha ama ummadda kama ti laakiin waa maxay shuruud banoo shuruud ijtihaada ka maqan buuri muahilaadkii baa ka maqan qaybo ka mida ah. lannu axaadiis alaxaad baan ictibaarinaynin aqiisada qaybo ka mida ah ma ogolo ijmaacaadkii maqtuucay xataa daahirya waa kii la rabay bay diidan yihiin markaa dee muslim waa ta lakin maxaa kaa maqan weeye agabkii lagu adeegan lahaa iyo masaartii lagu geedguran lahaa baa kaa maqan laakiin tukra waxaa la kodaa xarbiyatun ayaa la kodaa middaa haddee kitaabiya bannaan alyawm uxila lakum اطayibaatu ka akri haddi ayaddaas yaa asal u ah wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu اlkitaab soo kuma jirin ay acafaaif ay alcafaa'if gabdhaha cafiifaadka ee ahlu kitaabka guurkoodaa laydiin baneeyey min qablikum hortin kitaabka la siiyey taasaa loo deliishada ama karaahiyadu Eh, waxay ka imaanaysaa xadiidkii ahaa daliilkeedu waa iska daqiiq wadaaddo badanoo shaaficiya markay sharxayaan masalada meelo kale ku cilaayeen hadda wadaadka hadda muxaqiqa ah wuxuu tacliil iska muxuu ahaaye iska nadari ah ayuu ku dhufto wuxuu yidhi saysan weladkeeda aysan u noqonin eh, addoon u noqonin oo iyadoo xaamilaha haddii hadhow la qafaasho muslimiin gacanta ku dhigaan ama ilmahay meesha ku dhashay eh, uusan u fidnoobin macaani kalo galay laakiin dliilka saxda waaa wey waxaa tilmaamay eh, eh, abulmacaali cabdilmalik ibn cabdalla bn yuusuf ayaa tilmaamay fi nihaaya wuxuu leey waxaa weeye waa xadiidkii fadfar bidaat اdiini tarad yadaad saxiix maxaa yeelay waxaa inagu isku ogeyn eh, alamru bishayi waa nahyun can didihi haddii nabigu ammaanay oo faray gabadha diintale in la guursado oo ay tahay gabadha muslimadda wanaagsan gabadha waxaan ka ayn nikaaxeedii waa karaah markuu u yaryahay haddii faasiadii caasiyadii muslimadda nikaaxda u noqday makruuh maxaad moodaa weeye kaafirad kitaabiyad ah masladu halkaasay ka bodaysaa xilligana ma diiday lanna alxilla bannayntu iyo ibaaxadu qad tujaamicu lkaraaha isma diidan shaygu waa makruuh iyo waa bannaaya isma diidayaan marka maahadkiisu waa daqiiq waana quruxsan yahay ya waabaan kuu sheegna wakadaa dimiyatu cala saxis waa anaga nidhi managaa diidnayba ma diidna labaduba waa karaaho labaduba waa karaaho ee karaahada kale xoog badan iyadoon gaadhaynin taxriim waxba uma dhaxayso lanna kownuha xarbiyatan calaaqa kuma laha gawraceeda iyo guurkeeda iyadoo xarbiyada hadday wax gowracdo gaalka xarbiga ahaa ee kitaabiga hadduu wax gowrac maxaad ka leedahay ma bakti baan dhahaynaa maya ya taa masale kale hade muslimku hadduu sun kugu daro waad ka carari jabkutaa idinka meel kale aadeen maogtahay ayib maxaa tiri maxamed hmm. wataxilu waxaa banaan kitaabi nikaaxu kitaabi ma dhamaysateen walaakin tukrahu waxaa la kodaa nikaaxu xarbiyatin soo ma ah taa khilaaf mala fi lmadhab i madhab masalada in nikaaxa yahuudiyadda iyo nasraaniyadda xarbiyadda guurkeeda inuu karaaha yahay fi madhab waa bilaa khilaaf waa ay garateen soo maa wakada tukrahu waxaa la kohdaa weeye nikaaxu dimiyatin cala saxiix tii yahuudiyaddii iyo nasraaniyaddii nagu hoos noolayd ee jizyada bixinaysa guurkeeduna waa bannaan yahay laakiin waa karaaho cala asaxiixi fi اlmadhab sida qowlka sadaynu absana khilaaf baana ku jira wey ayb marka karaahiyada fi dimiya iyo fi lxarbiya waa un kale xoog badan yihi midna waa bilaa khilaaf fi lmadhab midna khilaaf baa ku jira intaan baa udhaxaysa wax kaloo meesha yaalla ma jiro ayb wlkitaabiyatu bu sheekhu u gudbay kitaabiyadu yahuudiyatu mid yahuudiyada weeye aw nasraaniyatun tahawudkaasee tanasurkaa mid u nasab sheeganaysa wey bidaliili qowlihi tacaala an taquluu inamaa unzila alkitaab calaa طaa'ifatayni min qablina wain kuna can diraasatihim de dib noqoteen samayn badan maynu soo dhahin kadaa minhaaj khilaaf ma gudbo kitaabiyadiisu xarbiyad iyo qarxib noqon karto kitaabiyadii xarbiyadda ahayd ayuu soo reebay wataxilu nikaaxu kitaabiyat maxaa kuu soo galay kulli wuxuu kaaga hadlay horta nikaaxulkitaabiyad inuu asal bannaan yahay lagu dayn mise waa laga soo asagoo bannaan kitaabiyadda xarbiyadda ah waa karaahu ku yidhi bilaa khilaaf wadaadow kitaabiyadda dimiyadda iyaduna ka warran nikaaxidu waa bannaan yahay laakiin waa makruuhun maca alkhilaaf wax ishkaaloo matiga ku jira ma jira maxamed ma aqaan meeshaad aadee maaan goormo horta taxaylka horta waa in lagu sugo nikaaxu horta inuu bannaan yahay waa in lagu sugo horta oo bannaanidduna ay tahay bannaaniddu nikaaxeedu waa bilaa khilaaf nikaaxu alkitaabiya ma khilaaf baa ku jira mise khilaaf kuma jiro de waa inta horu kugu sheegay in kitaabiya guurkeedu bannaan yahay waa bilaa khilaaf taxilu nikaaxu kitaabiya ku yidhi waa bilaa khilaafe sax wadaado ha bannaanaadee far ma ku jirtaabaad ka tidhi wuxuu ku yidhi haa laakin tugraw nikaaxu xarbiyati marka ma garanayo waaad ayb xaggee marka isdiraagu see kuu dhibay isdiraagu see kuu dhiban raba maxamed waxba wadaadaha iyo kaftankooda iyo qosolka iska daayay masalada aan fahm weliga haka dhegaysan wadaadku inuu dhaaf banaanidu soo marna hay banaan oon karahla socon iyo hay banaan oo karahla soto ma jiro mise ma jiro mise xilligu waa hal shay xilligu waa ficil waaxida binawc laa bishaks wuxuu noqon karaa xalaal maca alkaraaha iyo xalaal bilaa karaaha tafsiilkiibuu kuu sheegay wadaadku nikaaxulkitaabiyaat asaalatan wuu bannaan yahay laakiin mar iman kartaa weeye wasfi soo kordhay dartii wasfi soo kordhay dartii ayaa karaaha ay noqon kartaa bilaa khilaaf oo waa maxay xarbi baa soo kordhay kownaha muxaaribaa ku biirtay wasfiga caaridkii xarbiga ah wuxuu keenay in la yidhahda nikaaxi bannaanaa fii madhabina waa xalaal maca alkaraaha inaad garateen bayla tahay oo wadaada waa yahay dimiye ka waran dimiyadu waa makruuha xalaasha horey baaqi ku taha wey laakiin waa karaahatii hore kitaabiyu haweeneyda kitaabiyadeed guursan karto yahuudiyatu mid taawudkaas u nasab sheegata weeye aw nasraaniya laa mutamasikatu mid haysata ma aha bizabuuri diintii ama kitaabka nabiyllaahi daawud lagu soo dejiyey iyo wagayri hayri zabuur oo suxufi ibraahim iyo wixii la halmaala ah oo suxufi shiid iyo shiidna waa nabiyllaahi nuux baa dhalay baa la yidhahdaa cafwan aadam baa dhalay waa wiilkiisii u qiimo badnaa bay sheegeen wadaaduhu laakiin adugu wax saa usii sugan ma jiro ayb adugu mar haddii la yidhi majuusba khilaaf shaaficiye ay ka keeneen dad kaleoo kitaab u nasab sheegaya zabuuri iyo suxuf ambiyaa iyo idriis suxuftiisi iyo kaba sii fiican marka laakiin annagu cindanaa alkitaabiya waa labadaas alyahuudiyatu wاnasraaniya cilada looga soo reebay gaalada yahuudiya nasaar looga soo reeb waxay leeyihiin laba macnaa ku jira o diin taagan oo kutubteedii iyo usuusheedii iyo rusuumtooda le u nasab sheegtaan oo sheeganaya inay ku dhaqmahayaan midda labaad waxaa la rabaa zawjku markuu haddee ninka muslimkee diinta islaamka u nasab sheeganaya yaqaanee dibsa jecel uu naag guursado inta badan dumarku waxay waafaqaan oy qaataan diinta raggooda islaanta marka inay aakhirba islaantaa badan sidii sayidina cumaan uu guursaday bint farafisa annasraaniya iyadoo nasraaniyada loo meheriyey kadibna wuxuu la aqalgalay iyadoo muslimad xanafiye ah marka waxaa weeye guurkaasi dumarku raggooda inta badan raacaan saa darteed dhankaasaa laga baneeyey labada macnaba culimmadu way sheegaan fain lam takun alkitaabiyaةu israa'iiliyatan baxi annagu aan leenahay oo iska dhibadan yuu sheekhu hadda u gudbay wax la fahmi karo weeye ahlu kitaab oo yahuudiya nasaaro ah in guurkooda la banneeyey gowracooda ninka caamiga ee muslimkaana wuu fahmi karaa laakiin baashu marka abtir laga dhigay nasab ee haddana lagu daro la yidhaahdo xilliguu qaatay yahuudnimada waa in la ogaado awowayaashii kana xilliguu nasraannimada qaatay awowayaashii ha la ogaado ma qabla tabdiil walbaciba ee qabla naskhi miya wاtagyiir mise waa bacda naskhi wاtagyiir ma qabla bicث nabiyina moxamed bay diinta qaateen ajdaadiisii gabadhan awowayaasheed mise bacdaha yani waa masala shaa'ika saa darteed ma tabar badno fiqiyaadka marka la marayo fain lam takun ilkitaabiyatu middaa kitaabiyadeed guursanaysa haddaysan ahayn israa'iiliyatan mid loo nisbeeye israa'iil israagu waa cabdi iilkuna waa allah cabdullaahi bay ka dhigan tahay waana magac lagu ilaaqi jiray nabillaahi yacquub ibn isxaaq ibn ibraahim calayhim asalaatu wasalaam sida la sheego wey waana luqa siryaaniya cibraaniya ma aha luqa anagu carabiya o naqaano falahar haddii gabadha kitaabiyadda aysan nasab ahaan iyo abtar ahaan yacquub aysan gelayn oo ibraahim aysan ku ibtarsanaynin falahharu waxaa way xilluhaa inay bannaan tahay guurkeedubaa bannaan in culima haddii la ogaado dukhuulu qowmiha tolkeed geliddii uu galay fii daalika addiini diinka oo tahawudka ama tanasurka qabla naskhi intaan la badelin intaan la naskhin bisharcina wey iyo wa taxriifi aan la doorinin de see lagu ogaan waa masأaلة xaraج ku jira amaliya amaliyan ayb waqiila waxaa la yidhi yakفi ku filan inay diinka awiyaaشheed iyo qomkeed ay galeen qabla naski intaan rasuulka la soo saarin farqu bayn الnaski والtabdiil naskigu waa in lagu naskhay bishariicati muxamadi aw bishariicati ciisa haddaynu dhahno shariicatu ciisa waxay nasakhaysay shariicatu muusa wadaadana waxay dhahan maya bacdi bay ka beddeshay mooyeene maysan nasakhin walow uxilla lakum bacd aladii xurima calaykum bayna daliishada adugu marka annaga ra'yiga iyagu waa xoogo waxaa ku jira xaraj laba dhinac xagga daliil ahaan xagga daliil ahaan nabigu iyo saxaabadu lama hayo ayagoo weligood istifsaar ku sameeyey yahuuddinay goormaad horta gasheen yahuudnimada qaateen awgowgiinni hore goormo hore diintan galay ma u dhalateen reerkan aad sheeganaysaan yahuudnimada ah mise sheegad baa ku tiin iyo dhaqan ma carab isdanaasacaysaa tiin mise cajam soo ruclays hawshaas weligood oona bixin asaxaabatu iyo maca nabiyihim اlkariim kadalika ataabicuun marka baxigan alimaam shaafici iyo rag asaga aqraantiisa ayaa kiciyey kadibna oo lagu dagaalamay min xayu marka annaql iyo maxay tun adadila ma xoog badno tafriiqa asaga ah min xayu alcamal xaraj baa ku jira hadi yaa ogaan kara waxaan n lawada sheegtaa un wada dayaacahayaay daahiru lkitaabna wuxuu uu yidhi waman yatawalahu minkum fainahu minhum waa isku dhammaatay yahuud iyo nasaaro ninkii ka gacal dhigta ayaguu ka tirsan yahay nikaax iyo gowrac iyo muxuu ahaye wax walbaba daahiru nas wuxuu keenay tahawudkaas iyo yahuudiyadaas iyo nasraaniyad ninkuu u nasab sheegtee ku biira afrikaan geesawooyin baa allaha ka dhige inuu yahay yahuudi wey iyo nasraani wey marka ظaahiru kitaabna waa sida cadam اlistifsaal fii cahdi الrasuulna waa sida xagga dhaqankana xoogo xaraj baa ku jira xagga dhaqankana xoogo xaraj baa ku jira annagu waxaan leenahay ibaaxaة اlyahuudiyaat والnasraaniyaat waxay ku dhisan tahay cila murakaba min juزayn cila murakaba min juزayn ama cila daat waصfayn waصfiga koobaad waa alintisaab ilى israa'iil waصfiga labaadna waa addiin nasab ahaan iyo qoysahaan waa inay reerkaa abtirahaan ku gasho annaasu macaadin dadku isku hilba ma aha isku dhaqanna ma aha abtirka ambiyadu waa inay ku ororto ayib say u socoto waa inay ka dhacdo yacquub isxaaq say u socoto ibrahim ay ku urursato abtir qiimo badan wey labo waa inay diintaana u nasab sheegato marka waa cil adaat wasfayn baa anagu linadaa marka alxilu waa taabicun liintisaabiha walidiiniha haddii midood la helo yeeli mayna annagu saasuu kuu yidhi fain lam takun ilkitaabiyatu diinan weeye midda kitaabiyadda min xayu diin walictiqaad israa'iliyatan nasaban haddaysan ahayn baa lagu yidhi soo ma ah labadiiba halkaasuu kuu geli wadaadku labadii cilladii aan la waada labadii wasfi ba halkaasuu kugu sheegay waa laisku hayaa meeshan falastiin magaala ku taal naasee loo tiriyaa iyo maahe kuno ansaarla baa loo tiriyaa iyo hawlo badan baa la sheegaa marka adugu nasaaradu qabiil ma ah way ka duwan tahay saasuu ku yidhi israa'iiliyatan lianna nasaara oo ciise iyo tolkiia waa min bani israa'iil xagga nasabka ayagu ciisa min bani israil waa maryam ayay ahayd hooyadii waayo waa israa'iiliya israa'iiliya marka saasuuse kugu kala qaaday wadaadku ama nasaara ma aha magac loo tirinayo min xayu qabiil ma ah waahun ama magaalo ama waa fal iyo wasfi wuxuu idhi wadaadku intaan iskaga tagno wاlkitaabiyatu almankuuxatu midda yahuudiyadda ama nasraanadii la guursaday ka muslimatin bay la too tahay gabadh muslimadood qabto fii nafaqatin masruuf iyo biil iyo marasho iyo waqasmin habeen dhax habeendhaxa loo habeen dhex dad afar iyo laba dumar oo sii qabtay xaqeediiba islaam guri la weeye habeenkeediibay leedahay iyo wa talaaqin furid ciddadu waa lamid jamiic alaxkaam lamid wey dhaxalka iyo masalo yaroo kalean ka soo reebnaa ila agile waa kaairo ku dhali mayse wixii gabadh muslimadood qabto xuquuqdi ay lahayd bay leedahay ilaa waa xaas iyo zawjo weeye wa tujbaru waa la qasbayaa gabadha kitaabiyadeed qabto calaa qusli xaydin wa nifaasin hadday dhiig dhalmeed ku dhaco ay umusho ama kii dumarka caadadii uu ku dhaco markuu ka go'o waa inay qabaysatahad xuquuqdii xaasnimo loogu lahaa wey haddii kale hawsha waa lagu rafaadhaya de islaan hawshaa ku milqan lama agmari karo marka waxaa weeye waa in ama xaqu zawjiya keenaya ama waa mukhaaطabaة baxkaam الشhariica shareecada axkaamteeda baa laga dalbaya ya ta waa inoo soo socotaa wuxuu hi wakada labadaa hore khilaaf ma lah xata alxanafiya naguma khilaafsano wakadalika almaalikiya wاlxanaabila inkastoo riwaaya abi xaniifa laga wariyey khilaaf wakadaa sidoo kale waxaa lagu qasbahayaa tujbaru calaa kusli janaabati inay qabiiskii janaabada ka qabaysato ayib maalik baa isaga lagu qasbi wakadalika thawri maalik wuxuu leey janaabada lagu qasbi maayo maxaa yeelay janaabadu waxaa weeye waa xadaث isagu ruuxii wax ka muuqda ma jiro wax hadda isbedela ma jiro xubinka taranka wax ku yaalla ma jiro marka zawjiyada iyo firaashka iyo gogoshii dhaawac u geysan maayo waana cibaado cibaadana niya u baahan tahay iyadna waa kaafirad ka asixi mayso annagu waxaan leenahay wadaadka u niyoon ninka qasbaya u niyoonaya naa qabayso anaa kuu niyooda qabayso way jannada ka qabayso shaaficiyu saasay ku leeyihin xanaaben wayna la socdaa maalikiyada iyo adugu hawsha iyo sufyaan atawri baa ka biyadiida waaan lena waa aq loogu xataa haddaan la dhihin waxaa laga rabaa axkaamu sharic waxaan leenahay waa xaq uu keenayo zawjiyadu leanna ruux markuu janaabo qabo xataa waxaa isbedelaya caraftiisa dhididkiisa sanjiidhiisa waxoo dhan baa isbedelaya marka waa lagu rafaadaya xuquuq lagu leehay wy ayib timaha hoose iyo inay iska hagaajiso oo siduu haweeney u diyaargaroodaa laga rabaa anu yahuudiyad baan ahay aday kuu taallama soconayso ushaa lagu shubahaya idab baa loo yeeli wa tarki akli khanziri waxaa kaloo lagu qasbahaya watujbar waxaa lagu qasbaya calaa tarki akli khansiir doofaar cunidii inay ka tagno lagu qasbahaya fil adari haddaynu qabsanno midda lagu qasbahayo waa nasraaniyadda wey nasraaniyada lagu qasbahaya lianna yuhuuddu ayagu maba cunaan baalka doofaarka waxayna aaminsan inuu xaaraan yahay mana agmara ooma dhowaadaan ayib midda lagu qasbaayo marka waa qolyahan nasaarada oo muranka qaba iyagu oo qaybna ay dhahaan wuu bannaan yahay qaybna ay diidaan qolyaha bannaystay baa la qasbi kuwa iyagu aaminsan inuu xaaraan ka yahay xaggana bannaysanaya qowlan waaxidan adhar khilaaf kuma jiro khilaafku wuxuu garhayaa midda aaminsan khinsiirku inuu xalaal u yahay ee diinta bedeshay ee taxriifsay taasaa lagu garaacayo la dhihi jooji lagu qasbi amaa yahuudiyadda ama nasranada aaminsan fii asli kitaabihim in khinsiirku xaaraan ka yahay sidii cisyaan iyo faasiknimo sidii muslimko kale u cunahaya xaaraantii kuwa ayagu la qasbaya cindana qowlan waaxida khilaaf ma laha w maxaa yeele khinsiirku waa dhib badan yahay caafimaad darana wuu keenaa dhib badanna wuu keenaya marka istiqdaarna wuu keenaya wax walba marka istiqdaar keenayana awjiy zawjku iyo zawjku waa inay iska ilaaliyaan si eh, mucaasharadii ay u wanaagsanaad wa tujbaru waxaa lagu qasbayaa hiya ayadu iyo wa muslimatun gabadh muslimadaba calىa asli maa najusa min acdaaihima inay dhaqaan xubnahooda wii ka nijaasoobay xubnahooda kale caadiga ah wixii ka nijaasoobay inay dhaqaan baa lagu qasbaya maxaa yeelay waxaa keenaya maqsuudkii istimtaaca ah, iyo sakankii iyo mawadadii iyo raxmad o dhan baa ku xidhan marka waa takmila dhammaystiraysa limaqsuudin asliyi asal guud oo nikaaxu leeyahay bay dhammaystiraysa saasaa marka loogu dhagaahaya wataxrumu waxaa xaaraana oon la guursan karin imra'aة mutawalida haweenay ka dhalatay min waaniyin mushrik iyo wa kitaabiyatin mid mushrigahoo waani oo cajami ah ama carab ah oon diinba haysanin oo qubuurta iyo ashjaarta iyo axjaarta iyo aflaagta caabuda iyo asnaamta iyo haweenay yahuudiyada ama nasraaniyada iska dhalay marka waa xaaraan guurkeedii lanna waa annaga soo sheegna guurku wuxuu raacahayaa fii hayr اlmuslimiin wuxuu raacayaa labo oo ah annasabu wاddiin annasabu wاddiin ayadii marka mxuu ahaaye diin way haysaa oo waxay haysaa nasabkii laakiin ayadu diin way haysaa cafwan laakiin nasabki waxaan raba wuxuu raacay mushrik watani ah odaygii zawjkii baa markaas watani ah wakada waxaa lamid oo guurkeeda xaaraan yahay cagsu cagsu maa dukir fi adar hadaynu qabsano waa maxay تxرم تولdة min min kitaabiyi وawaniyaة saa u kala bedlo adharku marka sidaasuu leh maxaa yeelay oo maxaa jira adharow waxaa kulmay xaaraam iyo xalaal baan leenahay xaaraan iyo xalaal baa kulmay idan waxaan qalibnay jaanibka xaaraamta qiyaasan cala lmutawalidi kii ka dhashay min maakuuli laxmi wakayrihi haddii hadda muxuu ahaayey dameer uu boodo neef lo-a kadibna weyl ay ka dhalaato dhanna dameer oeg dhanna weyl oeg maxaa lagu samay ulliba alxaraamu sidii baan leenahay marka laba neef baa meeshan wax iska dayay oo laba gaala ah, laakiin midba yarhadiin fiican midna waa liitaa dhulku yaallaa kii liita waxaa ka xoog badan haya midka meesha kusoo biiray marka adharku sidaasoo isaguu leeyahay taqliiban lijaanib اlxaraam qaacidada guud ahaa hadday xurmo iyo xilli kulmaa ay kulmaan inta badan in la xoojiyo xagga taxriimka ayuu markii wadaadku aaday muqaabilka ka soo horjeeda ee odhanay waxaan rajaxaynaa kitaabiga yaan rajaxaynaa xilligaan xoojinaynaa asagu rag badan baa qaba waa bihi qaala maalik maaligna sidaasuu ku tagay maaligna qowlka muqaabilkuu qabaa inta aan iskaga tagna wuxuu i wain khaalafat الsaamiraة الyahuuda والsaabi'uuna الnasaara fii asli diinihim xarumna wailaa falaa wuxuu u gudbay masale dhib badan fuqahaduna aad ugu raraadeen annaga shaaficiyadana aan xataa imaamuna uu taradud ku sameeyey waxayna u laabanaysaa waaqici markaa jiray saamiradu waa nisba ila saamiri ninkii saamiri ah nabi laahi muusa uu soo gaadhay ee waadalahum saamiri qur-aanka lagu sheegaa loo tiriyaabaa la yidhaahdaa wadaadda waxay dhaha maya wuxuu ka loo tiriyaa magaalo magaalooyin ka mid ah ayaa loo tiriyaa sida loo bada marka waa nisbatuhum ilaa asaamiri addaal dhumiyey qowma muusa aafeeyey qolyahaasi waxaa la sheegaa taarikh اladyaan taarikh اladyaan marka la daraasaynayo waa طaa'ifada ugu yar ee maanta diin sheegata adduun ku nool asaamira iyo saamiriyiintu waa aqalu طaa'ifatin mutadayina fi اlcaalam inta laga warqabo falastiin bay ku nool yihiin magaalada nablus la yidhaahdo ayay joogaan adduunka oo dhan siddeed boqol oo ruux wey adduunka oo dhan waxay ku joogaan siddeed boqoloo ruux sitiinma noogtaa qaada waa aragtay waa intaas way sii baaba'aayaan hadday is ururinhayaanoo labada yahuudday dhex joogaan yahuuddayna isku dhow yihiin kitaab ay ku sheegeen kitaabu towreed oo ka duwan kan ay haystaan yuhuuddu bay wataan waxay qabaan inaysan ka bixi karin falastiin iyo urdun aysan ka dhaqaaqi karin inay ka jiraan ay xaaraan tahay halka ay ku dhammaadaan siday nabiyulaahi muuse yuhuud u weynaysay u weyneeyaan marka dhaqankaasay leeyihiin naablusna waxay u tahay sidaa idinku idin tahay makal mukarama saasay ugu dhintaan nimankaa marka nimankaas weeye selafku xilligoodii shaafici iyo amadii way ku wareereen wuxuu horta ma yuhuudba mise yuhuud ma aha yuhuuddii bay ku dhaqan yihiin waa u egyihiin waa ku dhex jiraan wax badan bay iska shabahaan imaamku mar wuxuu ihi waa yahuud marna wuxuu ihi ma ahee waa aa'ifo aan yuhuud ahayn oo ka duwan tii buu ka hadlay wadaadku wuxuu waa in khaalafat isaamiratu saamiriintu hadday khilaafaan yuhuudda alyahuudda khilaafaan oy diin ahaan ku khilaafaan xarumna guurkoodu waa xaaraan gabdhahooda lann ahlkitaab ma aha wy ahlkitaab ma aha ayb haweenayan ahlu kitaab ahaynna guurkeeda nooma bannaanayn wailaa haddaysan ku khilaafin oy yuhuud ku usuul noqdaan saamiriyadu waa aa'if min alyahuud marka guurkoodii gabdhahoodii waa bannaan yahay taa dhammaatay wsaabiuuna wain khaalafat isaabiuun saabiuuntu hadday ku khilaafaan annasaara nasaarada ay ku khilaafaan fii asli diinihim diintooda usuusheedii laa fii furuuciha xarumna gabdhahoodii waxaa weeye xaaraan bay noqonayaan wa ilaa haddaysan usuuludiin ku khilaafin oo furuuc bas ay ku khilaafaan falaa yaxrumna ma xaaraam noqonhayaanoo guurkooda waa banay lanna asaabica huna waa طaa'ifa min annasaara bay noqonaya asaabiuun aad baa loogu wareeraa kutubu tafsiir markaad joogtana waad ku wareeri nimo meelba ku dhufan tafaasiirta xataa ma'uurada ee musnadadaa waad ku wareeraysaa slku nimo meelba ku dhuftay intaan ka warqaba wadaadka ogu run xataa waa dhaweyd mid baa kitaab ka qoray asaabiuun qadiiman waxadiian oo ciraaqi ah asalkoodu waxay ka soo jeedaan saabiiintu waxay degi jireen magaalada xaraan loo yaqaan xaraan waa madiinatu saabia le xaraantu hadda waa magaalo ku taalla xuduudda turkiga iyo suuriya bay ku taallaa waxayna ka tirsan tahay hadda ka siyaasi ahaan iyo ka juqraafi ahaan turkiya ka tirsan tahay xuduudda turkiga iyo suurigana waxay u jirtaa ilaa toddobiyo toban kilomitr xadkay ku taallaa waa meeshuu ka soo jeedo shekh islam ibnu taymiya iyo aalutaymiya ka soo jeedaan waa meeshuu falaasifo badan ay ka yimaadeen culamo badan ay ka yimaadeen waagi hore waxay ahayd gobol ka tirsan ciraaq siyaasadihiis dambe iyo khilaafa cumaaniya markay sii dumayso waxyaabihi ay la kacday ee faraha kula dhegtay inahay la hadhay wey dhulkii ay la hadhay ee carabaha ay ka goos waa madiina carabiya beledka dadka ku noolla boqol kiiba sagaashan waa carab laakiin waa dad turki iska noqdo isbedelay oo de intaasoo sano isbedelaya wy magaaladaasay asalkooda ka soo jeedaan saabiyadu marka lafdu saabi asalkiisu waa kullu man asaabi waa kullu man kharaja min diini ilaa diinin aakhar cinda alcarab saabigu waa nin walboo ka baxa diinkiisii diin kalena ku biira murtadku markuu diinteenna ka baxo diin kala gala waa saabi sidaa darteed bay quraysh nabiga iyo saxaabada ku odhan jireen ee asaabi iyo dakala diina saabi maxaa yeele quraysh xisaabaheedii baad ka baxdeen wey niman baa waxay leeyihin sidaa macnuhu ma ahe nimanka saabi'iinta ee magaalada xaraan ka soo jeeda asalkoodii niman muwaxidiinay ahaayeen oo yidhaahdaa laa ilaaha ila allah bes markuu nabigu la yimid tawxiidkii ay maqli jire way safri jireen nimankan carbeed ciraaq iyo shaam oo dhan bay mari jireen saabiaduna waxaa suuq u ahayd oo usoo safri jireen muusil magaalada musil laisku baabiinayo bay iman jireen carabtuna way tegi jirtay marka daaifo diin sheegato taagan laa ilaaha ila اllah waxaa ka jiray saabiatu xaraan marka waxay dhaheen maxamed wuxuu farac ka yahay nimankii xaraan joogay muusilla safarku iman jiray la taagnaa laa ilaaha ila اllah wadaadana taarikh adyan markay ka hadlayaan halkaas salka u geliyaan gabagabadu asaabia waa laba qaybood xunafaaء muwaxiduun iyo iyo mushrikuun labadaasaa loo qaybiyaa ragga culummada ninka ka hadlay ugu qiimo badan waa ibnu taymiya wuxuu hi masaaxiftooda qaybaan ka akriyay buui kutubtoodii kutubtooda ibnu taymiya waan akriyey buuhi masxaf ay yidhaahdaan waxaa noo sheegay nabiga anaga oo ay ku qorayeen buuhi mustaqbali akhbaar fara badan oo qayb badankeed buui run ah inay muslimiintu halkaa iman doonaan oo dhulkaa qabsan doonaan iyagoo la baabi'in doono baa kutubkooda ku qoran bu waana akhriyey buui marka kitaabkiisa aradd muxuu ahaa cala almantiqiyiin ayuu baxi ku leeyahay uu kaga hadlay xataa fuqada waxa iطraabka ku keenay mufasiriinta waxa iطraab ku keenay maxaa le saabiadu waa umam kala duwan buuhi oona xataa isku caqaa'id ahayn wadaad walba marku intuu arkay yuu ku tilmaamahayaa saabiadu wuxuu dhi waa طaa'ifatun yacbuduuna almalaaika qolyaa kugu tacriifi qole waxay dhaheen asaabi waa qowm yacbuduuna alkawaakib والnujuum qole waxay dhaheen me asaabi waa qowm yusaluuna ilى اlqibla wayaqra'uuna الzabuur wayusuumuuna fi kuli fii kuli sana alaaثuuna yowma alaaiina yowma bay ka soomaan nin halkaasu ku dhufanaya wahm nabihoo taarikh adyan ninka u yaqaana muslimiinta wuxuu yidhi waa qowm yaquuluna laa ilaha illa اllah ambiyadoo dhan bay xurmeeyaan buuhi diimahoo dhan bay nin walba wuxuu kuwaas ka qaataan wayna tawxiidsadaan shirkina shuqulba kuma laha asagu muxuu arkay saabiuun wuxuu arkay xunafaa muwaxidiinu arkay ninkan wuxuu arkay qolyo caabuda kawaakibta kan wuxuu arkay qolyo xagga qoraxda u tukada shanta waktina tukada nin walba intuu arkay buu kuu sheegay kullina way jiraan buuhi in badanoo ka midn imaam sheekhu waa aragnay buui marka kitaabkiisa safxada saddex boqol soddon iyo saddex buu kaga hadlaa ilaa soddon iyo afar hadalka meeshaa ku jira wuu yar yahay waxaa faahfaahsan hadal ku jira laba boqol afan afar boqol sagaashan iyo sagaal ilaa wixii ka dambeeya iyo an boqol labaatan iyo anba ibnu qayim waxaad moodaa axkaam ahli dimma inkastoo tafsiilka sheekhiisa uusan keenin in badanoo ka mid ah haddana wakti buu ku bixiyey inuu shaxasaabi'a waxay tahay iyo aqsaamaheeda iyo waxay aaminsan yihiin tafsiil daqiiqa ayuu isaguna keenay inkastoo uusan gaadhin xogtii waaqici ahayd ee uu ka warramay ibnu taymiya isagu axkaam ahli dimma mujalladka koobaad laba boqol sadden iyo ko ka fiiriya midkan hadda saddexa mujalladka ah asaabiuun marka waa laba qaybood hadday ahlu tawxiid yihiin oo muwaxidiin yihiin ayagu waa ahlu khayr waa ahlu janno waa laga guursan awliya buubaysa wey waana midda suuraة اbaqara ay ka hadashay in اladiina aamanuu wاladiina haaduu wالnasaara wالsaabi'iina man aamana minhum biاllahi wاlyowm اlآakhir wacamila صaalixا falahum ajru cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun kuwaas intoodan baa le aladiina aamanuu haaduu الnasaara afartaa طaa'if man aamana minhum waxaa laga hadlaya ahlu tawxiidkoodii mid walba inuu leeyahay ahlutwxiid idnadii amal munaafiqiin baa ku jire kulli waxaa l intaan ahlu tawxiidka ahlu khayrkoodii janno galo wey intee hadda aayadda waa qabla muxamadin qabla muxamadin ilaa mar hadday eh, haaduuda kutusa nasaara loo baana mar hadduu maxamed soo baxay rumeeyaan amarda hore ku jiraan gooni <laughs> loo tirin maayo markii la gaadhay almilal sita fi suurat اlxaj lama kala qaadin in allaha yafsilu baynahum baa man aamana minhum lama dhihin lanna mushrikiin baa laga hadlay gaaladoodii baa laga hadlay xumaantoodii ayb wladiina ashrakuu majuus nasaara yahuud in allaha yafsilu baynahum baa lagu gebagabay farqun ba udhexay marka bayna melaysit iyo midda mamduuxa wuxuu kaloo sheekhu qadiyadda ugu sharxay kitaabkiisa tafsiru aayaatin ashkalat calaa kaiiri min almutaakhiriin isnaha laga muraajacay aayadda markuu fasiraayo wakhti ku bixiyey akhtaa ay galaan wadaadda mufsiriin waaweyn ayuu baraarujiyey fi hada alqadiya markaan gabagabaynaha saabiiintu hadday ahlu tawxiid yihiin xaal ibnu taymiya saabiiin ka bixi aan fahmi karno wuxuu ihi waa kalcarabi qabla camr bnu xay alkhusaaci waa runtii carab maxay ahayd intuusan aafaynin camr bnu xay alkhusaaci ahlu tawxiid bay ahaayeen kitaabay leeyihiinna ma jirin nebi loo soo dirayna ma ibraahim iyo ismaaciil intii ummadda weynaysay weynaynayeen ahlu tawxiidna waa ahaayeen nabi khaasana ma lahayn lama joogin idan bacdamaa inxiraafin maxay noqdeen asaabi almushrikuun bay noqdeen intaysan shir ku dhicinna waxay ahayn saabiuun muwaxiduun muslimiin bay ahaayeen suuradaa ku faham buur hadaad rabto inaad fahanto asaabi almuwaxid haddaad fahanto saas ku faham buur radd cala mantiqiin buu kaaruda ku caddeeya ya meesha u dambaysa afar boqol sagaashan iyo sagaal marka waa runtii halka aan kaga tagno xaggay marka joogeen waxay joogeen u badnaayeen ciraaq baqdaad cudabay lahaayeen fuqahay lahaayeen niman dhib badan bay ahaayeen way joogeen nabigu muxuu soo gaahay nabigu wuxuu soo gaadhay saabi'iin mushrikiin ah xilligii suubanuhu iyo saxaabadu soo baxeen ma jirin adduunka waxaan ka ahayn saabi mushrik daafyadan way dabar go'day xadiikii baana kuu cadeeyey ciyaad bin ximaar alasjaci ilahay nadara ilaa ahli اard markaasuu ilahay famaqatahum ilaa baqaaya min ahli اkitaab way dabar go-een taariikh ahaanna culammadu saasay u caddeeyeen mascuudi iyo ibnukaiiri kulli hawshaa waa sharceen nimankaa waa dabar go-een marka ha ku wareerin nin walba hadduu saabica qaab u tilmaamo nin walba wuxuu ka hadlahayaa qaybtuu arkay daabidkan shaafici ay bixiyeen waa daabid xoog badan daa'ifo walba oo yuhuud u nasab sheegata ama nasaaro u nasab sheegata waxaad arkaysa ka firinaysaa inay ku waafaqsan yihin usuushoodii diinta iyo inay ku khilaafsan yihiin hadday xataa khilaafaan dha annagu yuhuud ma nihin ama nasaaro ma nihin xaggana ay isku dhaqan yihiin oo isku muctiqadaad yihiin waxaad ka fiirisaa ma usuul bay ka wada socdaan mise furuuc hadday usuul ka wada socdaan isku mid baa tihin idinku iskala qadqaada idinka diinta alla ayib ayagoo usuul ku kala tegey hadday dhahaan isku mid baan nahayn haka dhegaysanin bay ku dhaheen shaaficiyu daabid bay ku siiyeen ayib miaaliya la yidhi shaafici waxay dhaheen waa ka ahlbidaci mina ninka ahlbidaci asal diiniyado laisku takfiir nagu khilaafa laysa mina wain zacama anahu mina kadalika fii firq اyahuudi والnasara halkaa la mar bay dheheen ragga wakti ku bixiy waxaa ka mida juwayni baxdigiisi aad bu fiican yahi nihayaha la akriyo asalka waxaan oga jeednaa buu ihi waa masalo walba oo lagu takfiirin lahaa diinteenna haddaynu eegno ninkii khilaafa ayaga xaggoodana ninkii asal noocaasa ku khilaafa laysa minhum inagu ninkii mubtadica ee muntasib ila اislaam ee asal noocaasa kudhe maxaan ku samayn lahayn daa'iradan ka saari ayaguna sidaasoo kale fii diinihim asalkaasoo kale kii ku khilaafa ayaga kama tirsanaa dha buuri waa taqriib suuro dhowayn waxaa kuula mid ah yahuudda iyo nasarada duniyada maanta in badanoo ku nool waxay noqdeen dad aan diinba aaminsanayn calmaaniyiin bay noqdeen laa diiniyiin secularism bay noqdeen idan waxaa laga yaaba laakiin maalmaha qaarkood inuu tago qudaas alaxadka inuu tagaa laga yaabaa ama ciidulfusxiga uu istaaga laakiin usuushii nasaare yuhuudoo dhan ku tuntay waxaad leedahay laysa nasraani waa asalka shaaficiyadu halkaasay noqonaysa qolya mucaasiriinta way ku wareereen hawsha inay inay qabtaan masalada markaa sidaa eh, uu sheekh u dhigay weeye laba qol buu shaafici ka leey axmedna la riwaayataan waa loo tirin iyo loo tirin maayo intisaabka guud baa la qaban maayo wuxuuna asal u yahay khilaafkii saxaabada isku khilaafeen fii nasaara bani taklib iyo khasaasiniyiintii iyo nimanka reer laqmi ee dhulkan xuduudda degi jiray shaam iyo jaziirat alcarab aynu iskaga tagnay inta aan ku dayno wuxuu yidhi wadaadku walow tahawada nasraaniyu nasraani hadduu yahuudiyoobo aw cagsuhu oo tanasara yahuudiyun way lam yuqara lagu sugi mahayo fi اlahari diinta u wareegay loo dayn maayo maxaa yeelay mid loo daynhaya buu haystay marka uu ka dhaqaaqay sooma mid kolu galay waa inuu islaamo iyo in la dil wa udheeeya ma jiro inuu islaamo iyo in la dil wa udheeey lam yuqara lagu sugi maayo oo maxaa u daliishateen laba masalo waman yabti hayr اlislaami diinan falan yuqbala minhu horta daliilkaa ko naga dhahidhe iyo qiyaasan cala اlmurtad hadduu ruuxu muslimkaa ah ka baxo islaamka oo yuhuudiyoodo la dayn mahayaan dhidhi laa yuqaru calىa riddatihi bal ima an yuqtal wa ima an yuslim kadalika ظaahiru kitaab اllaahi mxuu ahaa waman yabtagi hayr اislaami diinan falan yuqbala minhu daahirka naska waxaan ka saaray keliya qolya aan adduunka daynayno oo yahuudiya nasaara ah intay ku sugan yihiin asalkoodii hadday idibdarro boodbooda bilaabaan waxaan leenahay muslim ridoobe mooradii ka baxay buu la mid yahay ama waad islaami ama waxaa weeye seef baa ku taqaan ya waxaa ka khusleeya waa in dabti lagu sameeyo adyaanta iyo dadkan diimaha haysta wuxuu lagu ciyaara ma aha diinaan xurmaynayno ma tahay markaan laga fiiriyo xagga gawraca iyo guurka marka in lagu ciyaaro ma ogolin gaalnimo ma ilaashanayn la soco hadda laakiin axkaamtaan na ilaashanayna ayib fain kaanat imra'atan haweeneyda yahuudiyoobadi ama nasraaniyooda hadday tahay dumar ila marka hore walow tahawada nasrani la iska kaa yidhi lam taxila oma banaana middaa limuslimin ruux muslim ah muslim oma banaan fain kaanat mankuuxatahu fakaridati muslimati walaa yuqbal minhu ila اlislaam wa fii qowli aw diinhu اlأwalu wuxuu ihi marku marka juwayr wuxuu yihi hash waxay u baahan tahay yaxtaaj اlmutakalimu fiiha ilaa ta'anuqin buui khatar wey bu lanna alab اlkufri waa kufrun bu halka ninkaad markaad maraysa bu waxaad u baahan tahay inaad nin fiidhoon tahay ood soo jeedo saad carabkaad u ilaaliso od ugu dhicin meel lagu gaaloobo aan ka socon fain kaana hadday tahay mid ka baxda yahuudda ee nasara gashay ama kii nasara ka baxay yahuud galay imra'atan lam taxilla uma bannaano limuslimi uma bannaano maxaa yeele lannahaa waa kalmurtadaan leenahay maaa yeelay sida murtada aan loogu ogolayn inuu muslima guursado ayadna diinteeda bay ka ridowday lama guursa murtada can diiniha wa haadihi muslimatun irtada can diiniha bijaamic اlirtidaad lama guursan karo ya oo ah wuu soo wadaa sheekhu soo wadaa fain kaanad hadday tahay middaa ka baxday yahuudiyaddii ee nasraaniyowday ama nasraaniyowday ee ka baxday mxuu ahaa nasraanima ee yahuudiyowday mankuuxatahu tuuqabay hadday tahay islaantii aad qabtay baa tahawadad wa kaanad nasraaniyatan ama tanasarat wa kaanad yahuudiyatan fakaridati muslimatin ba la toota gabadh muslimada qabto kaa ridowday bay la xukumta muslimad iga ridowdayna haddee xukumkeedu xaggee ku iman doonaa iga subugo walow irtada zawjaani baan soo wadaaye halkaasay ku iman doontaa minhaaj xukuulaha degdeg oo inay qabla dukuul tahay inay bacd dukuul tahay baa la kala qaadi doonaa walaa yuqbalu minhu midkaas tahawada nasraniyu aw tanasna yahuudiyun weeye hadda ila اlislaam waxaan islaamhayn laga yeeli maayo ama islaan ama waa lagu dili baa la odhanaya wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan aw diinuhu اlأwalu waxaan diinkiisa hore ahayn ama islaamka aan ahayn laga yeeli maayo tuu ka hadlay marka shaafici dheen waa in la isilaaliyo raafic iyo nawowina lagu naqdiyey zarkashina xataa laba beej uu kaga hadlo waa khatar uu yidhi qawaacidkiisa waa tan annagu ninka waxaan leenahay islaam haddaadan islaam waan ku dilaynaa haddaadan islaam waan seeftan la dabagelaynaa hadduu dh waan ku noqo yahuudiyaddayd waan ka hadhaynaa waad fiicantahay dhihi mayno halkaada ku jir dhihi mayno waxaan ka waxaan samaynaynaa dalabkii iyo daba istaagin baan ka daynaynaa aaad bayn اraar nacridu canhu wey nucridu can laakiin laa nuqiru ayb taasi tanuqu kuu sheego waa midda laakiin haddaad tidhaahdo waryaah ama islaamka ku soo noqo ama ku noqo yahuudnimadaadii haddii kale waan ku dili maxaa dalabtay alabta islaaman wa alabta kufran wa alaba اlkufri kufrun halis wey tay ka hadlay wadada waa midda waxaad leedahay ima alislaam ima u bixi mayse ima alislaam wa ima sayf ba taagnaanaysa ah, ti tii gaalada gaarisa waxaa wey inaad tirado ama islaam ama yahuudiyo ama islaam ama ku noqo nasraani adag war ku noq haddii kale waa ku dilaya waa gaalnimo cinda shaaficiya waa midda qowlku uu sheegay wa fii qowlin aw diinhu walaa yuqbalu min ila islaam slguma dhihin aw diinhu اlأwal nasraani buu ahaa wuxuu ku noqday yahuudiyadiisi waan daynaynaa ku noqo dhihi mayno waad fiican tahay dhihi mayno yuhuudi waa ku noday wuu yahuudiyood wuxuu ku noqday nasraannimadiisii uu ka soo baxay waa daynayna ka harayna farqun bayn alicraadi ma aha qawlka qawlka laftirkiisa la rabaa in lagu fahansiyo wuxuu ujeedo waxa laga hadlaya waa qawlka in lagu fahansiyo ma aha koore maaha iska daa koore maxay imaanaysa nebi maxamed baa soo galay kacbada oo lagu dawaafahayo oo gaalamo la samaynayo oo intuu ku tukado iskaga bix jiray marar badan muxuu samey nabigu sanamka waa fiican maad ka haysaa farqun bayn اlcraadi masale kale wey taas masale kale weeye marna cali inta isku daysana jabiyana way jirtaa in badanna uu iska agmaray marka iqraarku mar buusan noqonin ah. marka iqraarka fii maqaami اlbayaan baa iqraar ah raarka laakiin kullu iqraar ama sukuud walba ma noqdo xujo ma noqdo iska ilaaliya adigu waxaan rabnaa in qaabka ushee saafici qowlka u tawjihiyan aad iyo lanna alab alkufri kufr meesha ka soo boodaysa iska ilaali intaan baan rabaa wax kale isaga daaya aan ka socdo walow tawaana ha asagaa ku noqda innagoon ka dalbin saasuu ujeeda qowlka ha haddii islaam baan rabnay hadduu islaami uu ku noqdo diintiisa hore waa ka horaynaa bu kuri qowlku qowlku saasuu ku leeyahay walaa yuqbalu minhu ila اlslaamu aw diinuhu اlأwalu buu qowlku ku leeyahay waa tan haddii diinuhu اlأwal see loogu celin baa lagu waxaan caawana ku dhawaaqahay irshaad xaggee kaa martay aw diinuhu اlأwalu see ninka loogu celi yahuudi buu ahaa nasraani buu noqday waxaad tidhi walle haddaadan islaam waa ku dilahayaa oo maxaad igu dili waxaad samaysay muxuu i waxaan ku noqdayba diintaydii maxaad samayn idan waa sax hadda waad ka hadhay ma adaa yidhi diintaada ku noqo ma tidhe si cad miyaa tidhi bas waad ka hadhe hadde saasuu ujeeda wadaadku qowlku saas weeye macnihiisu ile horaanba waan noolaa imaadaan dilaynin hadda maxaad igu dilaysaa idab daradaa ku dhaqaaqday baan kugu dili dibbuu u rujuucu waan kala fireeyeyba waan ka noqday guba taawar wixii aan sameeyey waan noqday maxaan samaynaynaa maxaan ka aqbalay ninkaa ma iga maqasha ku noqo diintaada waan ku dilaya dad ku noqon miyaan idhi bas hadde waan bad qabaa bas warku waa intaa ya ninka waxaad ku noqdaa laga cararhaya waad i garateen walow tawaan hadduu ee watan iyo mushrigiyoobad watanku waxaa la sheegaa waa waxa la caabudo en suura aan loo samaynin dhagax iyo geed iyo qabri meel iska yaalla iyo waxaa marka la caabuda macbuud ligayr illaah een suuro loo samaynin wey sanamkuna waa maa cubida min duuni illaahi oo suura xayawaan loo sameeyey shimbir iyo gorgor iyo gallaydh iyo ruux bini aadami iyo bahal iyo libaax iyo wixii noocaa ah laga dhiga wey wadaadana way cagsiyaan way cagsiyaan laakiin waxa laisku hayo waa mafhuumka luqawigae maaha mafhuumka sharciga ah alwaanu wasanamu fii curfi sharci waa shay waaxida biitifaaqi اlculamaa waa awaaqiid macbuud min duun illah walow tawaana yahuudiyun aw nasran lam yuqara hadi loo dayn maayo maxaa yeel ana e, waaniyata way ka liidataa oo waa diin aan ninkeeda guurna loo ogolayn gawracaan loo ogolayn jizyana aan laga qaadin cindana marka yahuuddaa dhaanta wey walow tawaana hadduu wataniyoobo oo uu noqdo dabcaabud mxuu ahaa geed caabud iyo dhagax caabud yahuudiyu aw nasr lam yuqara loo dayn maayo tawaunkaas waa laga dabategi lianna maxaan loo dayn ahlu kitaab ma aha muslimna ma aha ruux ruuxaan muslim ahayn ahlu kitaab aan ahayn annagu ma dayno ayib wa fii ma yuqbal wixii ninkaa laga aqbali lahaa alqowlaani baa ku jira yahuudigii wataniga noqday iyo nasraaniga wataniga noqday markaan aan u diidno hawsha aan dhala laguu dayn waxaad samaysa walle inaan cag laguu dhigaynin maxaan kaga hadhi karaa qawlku waa maxay lagaga hadhi maayo ila alislaam aw asayf qiilkii muxuu yidhi aw diinuhu اlawal waan ku dilaynaa haddaan haddaadan islaamin hadduu isgarto waryaha horaanba markaad laguma dilaynin balaayadii war waan ka noqday dhagax iyo alkhayriya awodig waa ka laabtay xagee u socotaa halkayga baan ku noqday ilan aday kuu taalaakaad ana ku diri mayno haddaad tiraa ku noqo diintaada hore inaad fahantan bay lata walow tahawada shee axmedow ii kaadi ii kaadi tanoo kale cama malay inay kugu adkaan doontee aan dhammaysto walow tahawada hadduu yahuudiyoobo waaniyu aw tanasara waanigiibaa asagoo ka soo baxay mushriknimadii weynayd markaasu wuxuu noqday yahuudi ahlu kitaabah ama nasraani lam yuqara asna cagta loo dhigi maayo maxaa yeelay oon cagta loogu dhigayn horaanbu waxaa weeye yahuudi buu ahaa waani buu ahaa muxuu ka soo guuray midaan loo sugaynin buu ka soo guuray kadibna haddana muxuu usoo guuray diin baailah tiisii hore horta looma ogo inuu ku sunnadaba waa un la dili ama wuu islaami mooyeen cagba looma dhigin tan dambana waa isna diin baailah oo sharcigu uusan sugaynin allaahuma dadka loogu yimid mooyee dadkan ogu nimid un baan u ogolahay nin musriga hadduu ka soo bodo soo galo waxaan leenahay kaalay kaa dhegaysan mayne horaanna musrig baday watani ah waxba lagaama aqbalin haddana diin kaloo baail calaa diinina marka la firiy yaad soo gashay marka zaaid bail zaaid bail wa yusaawi bakti halkaas anagu taagana ayib lintiqaalihi tacliilka shaami lintiqaalihi camaa laa yuqaru ilayhi laa yuqaru caleyh ilaa baailin bay dhaheen wuxuu ka guuray diin aan lagu sugayno oo ah wuxuu soo guuray ilaa baailin aakhara wain kaana axsan baail kaleo yahuudnimada ah oo tanasarka ah. waa un baail kale oo kuwii hore maxaad u dayseen kuwan ogu nimid weeye saanan ogu nimid sharcigaana na yidhi sidaa ku daaya laakiin ninkan soo badbooday waan qabanayna dhab xaqa horean ku lahayna qoorgoyntaha ah, iyo xoolihiisi aan haniimaysanaynay iyo inuu islaamo tiibuu ka baxsanaya qabtay leeyihi kan waa baxsad seerogoys dhab saasay yidhaahdeen laakiin sida awsaaci iyo isxaab muraahuye iyo jamaaca min asalaf ay qabaan waa in lagu sugayo ninku wuxuu ka soo tegay balaayo wuxuu yimid balaayadii balaayo dhaanta balaayadii balaayo dhaanta marka waa la dayn bay qabaan wayatacayan اlislaamu islaam baa laazim ah ka muslimin irtada haddii aan la sugaynin maxaa la samayn ninka haddaan lagu sugaynin tanasurkiisi iyo taawudkiisii waxaa laazima inuu islaamo ma ka soo baxday waaniyadii yahuudiyad baa kaa dhagaysan mayne islaamka soo gal marba hadda dhaqaaq bilowday islaamka meel ka sokaysoo aad ku istaagi karto ma jirto ka muslimin irtaduu la yahay muslim ridoobay maxaa laga dhagaysan ima alqatlu wa ima alislaam walaa taxilu ma bannaana murtadatun islaamka ka baxday liaxadin laa likaafirin walaa limuslimin gaal loomaya bannaano muslim ooma bannaano murtado wey diinta ka baxday limaada lanna waa murtado oo ruux muslim oma banaan la garay gaalla oma banaano oo weli saansaankii iyo raadki islaamka ku dambeeya wey sumadanidaa weli ku taallaan leenahay hadda marka iyadoona soo marto islaanimada soo marto inay gaal hoo seexato mamnuuc baan leenahay lanna macahaa baan culqat اlislaam ay ahar islaam baa ku dambeeya waalid baa soo kori muslimad bay ahayd xanafiyad bay ahayd waxidaa diintii bay ka baxay soo maaha inay ay islaam ku soo noqoto iyo inay birtu taabato wux udhexeeya ma jiro haddaan tabar u weyno oo ay meelo kala tagto muslim lama guursan karo gaal lama guursan karo muslim ma guursan karo waa kaafiro laa huna lahum walaa hum yaxiluuna lahuna wey gaal lama guursan karo ayadaa ka fadli badan lanna waxay soo martay baasaboorka annagay soo qaadatay ya marka <laughs> anagu sidaas wey inaad fahantaan rabaa horta tacliilka waa sidaa lanna fiiha culqat islam waa sida masaa'ilka ay ka hadleen culammada iyadu ee ah lagu sugi maayo diinkiisa laba mas'alo baan u kala qaybinaynaa wataniyiinta mushrikiinta ah xanafiyadu iyo maalikiyadu iyo riwaaya canilxanaabila waxay qabaan ahlukitaab iyo ahlulawthaan intuba waa laga qaaday jizyada yuqaruuna cala اljizya halkaa markay ku dhufteen ya waxay yidhaahdaan ahlu kitaabku yuqaruuna cala اljizya gowracooduna waa xalaal guurkooduna waa xalaal waa xubin amaa ahlu awthaanka kale min alcarabi wاlcajam jizya lagu sugi oo laga qaadi laakiin guurkoodu iyo gowracoodu waa xaaraan inaad garateen bay la tahay abu xaniife ayaa yidhi weli tafsiil kale iyo far kalea ii taagan ahlu awhaanku waan kala qaadiyo ahlulawhaani min alcajam ayaan jizada ka qaadi ama ahlulawhaani min alcarab fala ima asayf wa ima alislaam oo maxaa jira abu xaniifow xadiiiibuu ku dhegay kii caqil bin abi aalib iyo xadiiii kelimaan ka rabaa carab tadiinu wa tuaddi ilayhim alcajam اljizya cajam buu nabigu yidhi cajam lama dhin carab carab ima sayf wa ima alislaam ama wahaniyat اlcajam jizaa laga qaadi ka ahli kitaab laakiin gowracoodu iyo guurkoodu xalaal ma aha halkaas waad fahamtay laa yuqarudaasi khilaafkaasaa ku jira lagu sugmaya diinkiisi loo dayn maayo jiza laga qaadi maayo khilaafka culus baa ku jira annaga shaaficiye ah iyo riwaaya can ilxanaabila ah, unbaa qabna dadka in loo kala gooyo xagga jizyada in loo kala jebiyo ahlu kitaab iyo waxaan ahlu kitaab ka ahay waa riwaaya can ilxanaabila iyo madhabka shaaficiyada qadiyadda marka ayadna murtadka ka baxay islaamka ee diin kala galay hadduu yahuudiyad galo iyo hadduu nasraaniyad galaba wuxuu la xugum yahay kuwuu galay sida raajixa ah lidaahiri qowlihi tacaala waman yatawallahu minkum fainahu minhum fi اlqatl wاlxukmi wاljizyati waxoo dhanba sidaana jamaaca min aslf baa ku tegay masaladuna rag xoojiyaba ku dagaalama maxaa ii soo midka murtadka ah ee ku dhacay tii ay ka soo hadleen shaaficiyu alladii khaalafanaa fii aslin min usuul اddiin keenaya in lagu gaaloobo wa maca daalika aan diinka ka bixin taasna waxay u laaban oo masaladii labaad haddaan rabay weeye waxay u laaban murtadka qaybihiisa diinka islaamka ruuxa ka baxay waa laba qaybood ruux diinteenna ku gacansilay oo kibiro bannaanka istaagay sida ayaan xirsi oo kale ayib iyo wixii la halmaala iyo shaafici kawtali iyo umaan cusmaan baadari iyo waan hawlo badannahaye qolya intay diinkaba ka baxeen muxuu asagoo kii meelahan kijaadhoomada lagoynhay asagoo reer koonfureed iisoo qabta wuu jiray magaciis baa iga maqani abdiftax qaraaba yihiin ya xaylagaal miyuu ahaa magacaasaan raadinaya way fara badan yihiin dadkan somal ma ogta diin baa asalo ah iyo diin jacayl ninkay gaalnimo magaciisa ugu dhijinayaan cartagaal iyo waxay ku leeyihiin muxuuha isheeg cismaan kowtali iyo xaylagaal iyo weligaalkii reegaarisa ku soo dara sagol waa fara badan yihiin magacay ku dhejinayaanba waa firo wanaagsan oo qiimo badan yaana ku wareerinine ninku inuu diinka intuu ka baxo banaanka istaago diinteenna inkiro oo dafiro oo balaayo kale la kaco warkiisaba cadaysto kaa murtadgeesa waaweyn weeye man badla diinahu faqtuluuhu midna waa mid diinta islaamka dadka ku dhex jira kula tukanhaya kula soomahaya kitaabka qur-aanka daldalaya cumraysanaya xajinaya kaa sadaqa badanba kaa indhacad hay maalinka muslimiin guulaystaan farxahayo hadduu dhib soo gaara kula naxahayo intaad ku maxaabsan ku maxaabsanaya wamaca daalika ku dhuflaynaya e gaalnimo weynu diinta looga baxo midkaa isagaa ah fuqahadu waxay u yaqaanaan murtad muntasib ah mushrik muntasib ah kaafir saa doonta dhaaduu ninkaan maxaa lagu samayn waa ka la isku hayo dagaal badan ka taagan yahay kaa isaga ah wadaadda waxay leeyihiin haddii yahuudiya nasaaro ninka ku maxaabsaday uu ku xukm noqday inaguna kanagu maxaabsaday waa nagu xugum intaan xadka ilahay ka ofinayno waxa laga hadlaya ma waa la dayn la socda waa la dayn ma aha murtadiintii duniday ka bateen dalal iyo dawlada bay leeyihiin fooda lamaba geli karo marka haddii tabar loo waayo murtadka muntasibkaa ah, neefkuu gowracay ma la cuni karaaw gabadh murtadad ah oo kufri weyn ku jirta xaggana ayadoo hawsha aan inay gaal kaafiro tahay ijaabka indhashareerka iyo qufaasinka wadata waxaad sheegaysaa aan aaminsanayn ma la guursan karaa waaa laga hadlay sidii ahlu kitaabka loo guursanayay ma aha murtadka inuu gabadh muslimiin guursanay mamnuuc wax qabana ma jiro ee waxaa weeye almurtad almuntasiba ma la guursan karaa gawriceeda ma la cuni karaa almurtad almuntasib gawriciisa ma la cuni karaa jizye ma laga qaadi karaa masaa'ilkaasa laga niqaashiya masaailkaasi laa yuaru laa yuaruba anagu matniga anaad kusoo marteen ijmac ma jiro waxaa laysku hayo waa qiyaas wadaaddaa waxay dhaheen waxaan ilxaaqinaynaa ahlu kitaab man intasaba ilayna waa in kafara waa mina xagga gowraca iyo guurka sidaa ninkii yahuud iyo nasraano u nasab sheegto uu yahay yahuud iyo nasraan la xugum yahay gowraca iyo guurka lanna nin walba wuxuu nasab sheeganayaa diin iyo kitaab welihiisana wuxuu siinhayaa qowm diin iyo kitaab leh intaas weeye manaadku bay yidhaahdeen wixii kale waa maxay waxay dhahn waa awsaaf tardiya niman baa hawshaas abulxasan alkarkhi iyo jasaas wadaaddu wax ka soo guuriyo niman badan baa hawshaa difaaca qadiyadda marka masala ijmaaciya maaha waxaan ka rabaa inaad ogaataan keliya masalada ijmac kama jiro murtadiin ridooye baa jiray xilligii sayidina cumar bn cabdicasiiz akhaliifa araashid markaasuu jizya ka qaaday faruna ka qaaday aqarahum bijizya ibnu xasanna wuxuu i ninka ijmac ku soo guuriya waa jaahil maca annahu kaadib burhaanu daalika markaasuu ka sii daayey alla ku dagaalamaya maalikiyadu waxay qabaan oo waliba madhabihim ah ninku hadduu islaamka soo galo kadibna isagoon aad u fahminba amaba muddaba ku jiray la yidhahdo salaadan aad tuko war anugu waan tuxisa lakin salaadda tukan maayo mana soomhayo mana xajinhayo mana sakaynhayo war axkaamtan tawxiidkii bay remoor u yihiina qabo maya waxay dhankaas waa la tacsiiri gaaladiisa ha ku laabto gaal weeye weligiina ma islaamin ma murtadba murtadba ma ahay dheheen yukhadu minhu ljizya waa sidiis wuxuu ahaa baa lagu celinaya ya wiiisba ku noqonaya afan wiiisba ku noqonaya si looga badbaado mxuu aha ti ay ka digeen shaaficiy aan loogu dhicin marka maaliki halkaas masalo marka masalo noocaasa wey waxaan ooga gol leeyahay qolya indheer magarata ah jahalan ah oo soomaaliyeed yaa waxay yidhaahdeen soomaalidan qubuurta caabuda qaybo ka mid ah iyo kuwan baarlamaaniyiinta ah iyo soomaali qaybo ka midoo gaala ku dhacday neefay gowraceen ninka cuna waa gaal bay dheheen gabadhtooda kii guursadana waa gaal waa masale aan daliil lahayn laa min kitaab walaa min sunna waxayna u khuduucaysaa waطacaamu اladiina uutuu lkitaaba xilun lakum aayaddaas markaad maraysaan iska taxqiijiya ninka daliishanaya ee odhanaya waxaan ahlu kitaab ka ahayn gowracoodi iyo guurkooda ma bannaana wuxuu daliishaday mafhuum اlmukhaalafa aayadda ku jira mafhuum mukhaalafaha weliba wuxuu ka sii daliishaday cumuum اlmafhuum cumuum اlmafhuum buu ka sii daliishanaya xataa mafhuum mukhaalafa khilaaf baa ku jira xanafiya o dhan baa qabta inuusan xujo ahayn fii kalaam illah wa kalaami rasuulih waana xujay dheheen fii kalaam الnaas wاlculamaai wاlmujtahid waa taqaanaan ayagii sidaa yidhi jamiica طawaa'if ee qabay mafhuum mukhaalaa inuu xujo yahay waxay isku sii khilaafeen cumuul mafhuum ma xuja ah lanno ad wax walban ahlo kitaab ka ahayn guurkooda iyo gowracooda waa xaara inaad tiraahdo mafhuumkan cumuumkiisaa deliishanaysa wa fiihi khilaaf wa fii mafhuum mukhaalafati khilaaf idan waxaa lagu leeyahay aayaddiioo sidaa dalaada u daciiftay haddana naqiisu cala اlasli waa maxay ahlu kitaabku maxaa gowracooda iyo guurkooda loo ban iyagoo gaaloo mushrikiin ah waxaan rabaa inaad ii sheegto wadaadow meel cidlaha ordeyne baa lagu leeyahay cilaة الtakhsiis cilaة اlxukmi cilada xukumka haddaan ku ogaano binas ama aan ku ogaano bimaslakin min masaalik اlcila naqiisu calى اlaصl cilada nabi maxamed baa sheegay xadii طaxaawi uu wariyey fii mxuu ah mushkil aaaar maalinka uxud ay gaala nabiga soo dul fadhiisteen yuhuud buu u tegay xadiidkaasuu tilmaamayo markaasuu yidhi idinku xatan ahlu kitaab wa naxnu ahlu kitaabin u fiirsaad muslimiinta maa maxay ahlu kitaab kitaabkeenna muxuu yahay alqur'aan wاlfurqaan idinkuna tawrad injiil baad sheegataan wuxuu nabigu dagaalkan magaalada ku soo wajahan nala difaac gala ballana waa inoo dhexaysa haddaad diiddaan hubkana caariyeeya aan ku dagaalanay cilladu maxay noqotay alkitaabiya gaalka noo nasab sheegtay intasaba ilaa ahli kitaab yuhuudiga iyo nasaaniga midka ku biray intasaba ilaa ahli kitaab cilladu waa midaas ijmacna ma jiro daliil cad oo qaacana ma jiro muslim cunay mushrik soomaaliyeed wuxuu gowracay si saxan u gowracay ama gabadh noocaasa guursaday waxa lagu tagfiriya waa idabdaro dhaqan xumo diin la'aan iyo deg wuxuu rabaa inuu kudhaha jaahilkaa ku yidhaahdu rabaa inuu yidhaahdo liannaka lam tatabara mid dabaal oon qaraabannahay baa waa laba kun iyo saddexdii sunnimed baa adhi ku gashay dadkan markaasuu wuxuu yidhi liannahum lam yatabara'uu min almushrikiin maxaa jira wayna ka guursadaan gowracana way ka cunaan buuri gowracuna way cunaan waxaan se haddaad tidhaahdo nebi maxamed iyo saxaabadii ayaa gaaloobaysa maxaad oga jeeda masalada guurka iyo gowracu alwalaa walbara shuqulkuma lahan ku iri suqulkuma laha waa masale ijtimaaciya u khuduucaysa hawlo kale guur iyo gowrac shuqulkuma laha masalaة اlmuwaalaad wاlmucaadaad limaada rabbi subxaanaه wa tacaala ku yidhi yuhuud iyo nasaara ninka ka gaclita waa gaal ayaa kuu fasaxay in laga guursan karo oo gowracooda la cuno ayadoo wاllahu jacala lakum min anfusikum أزwaaجa iyo وmin aayaati an khalaq lakum min anfusikum أزwaaجa litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadة وraxmة ya أyuha اladiina aamنوا laa تتakiduu اليahuuda والنaصاaرى أwliyاء bacضهm أwliyaaء bacضi وman yتawalahum minkum fainahm وman yتزawج الyahuudiyaةa والنaصر maxaad ka leedihiin fahuwa kaafir miya fahuwa minhum masaladan shuqul iskuma laha akhdaaday gelayaan cilmiga kamid ummaddana ku baabiinayaan bay ka mid tahay iska ilaaliya maya almuwaalaad fi kitaab ilah hiy nusra wa fi lua hiy nusra wlmudaahara shuqulkuma lihido aayadda horaa ku baabiinaysa hadday ictiqaad tahay maba loo baahdayn ikraah ila an tattaqu mima tanfac waa bail kalaam bailna fi kitaab ilah khatar wa iska ilaaliya lanno wax ictiqaada layskuma qasbo muuqaalkaadiiyo adaa lagu yar muquuniyaa laakiin ikraah shuqul kuma laha baab اlictiqaadaat shaafici o dhanna way ka hadlaan yaa lagu khaldamay maslo maslaة اafcaal wاljawaarix afcaal wax ka dhaxa laga hadlaya lagama hadlaayo acmaal اqulub واctiqaadaat ikraah ma galo qowla waaxida xataa jahmiya waxay ku leeyihin ikraah ma galo qadiyadda ayaan lagu baxi iska ijtihaadi ah oy fuqayo isku hayaan yaa waxaa la rabaa in la yidhaahdo لأnna haaulaaءi lam yatabara'uu min اlmushrikiin وman lam yatabara hoosta ka xaabi ka socdo walow irtada zawjaani inta yartaa kama tegi karo inaan baabka gaadha mooye way iska dhib yar tahay irtada hadday ridobaan zawjaani laba isqabaa gaalnimo ku dhacay maca laba isqabay baaba ilaahay higaadiyo ilaahay caayay gaalay u wada heeliyeen hal mar nabigiibay fanteen diintiibay dureen wuxuun diinkeenna islaamka lagaga baxay la yimaadeen labadoodiba maca aw axadumaa midkood baa la yimid midkood islaantii ama odaygii qabla dukuuli intaan laisu galmoonin ka hor intaan galma dhicin ka hor tanajasad waxaa otomaatig noqon alfurqatu furitaanki isla markaaba way kala boodayaan wax meheroo isku hayaan ma jiro wey midkood baa gaalnimo ku dhacay isku mar bay ku dhaceen kulli waxaa wey eh, tanajasad alfurqa haddii isla markaaba islaamka u soo laabtaanna nikaaxi ma soo laabanaya taana ogaada cindana hadday isla markaaba soo laabtaan oy usoo laabtaan islaamkii iyo diintii marka ay ridoobeen midkood ama labaduba qabla اdukhuul wa qabla aljimaac waxaan leenahay way kala furmeen kumana ismana guursan karan ilaa binikaaxin jadiid milkulyamiinku asagu waa ka duwan yahay aw bacdahu bacda dukhuulin bay ridoobeen walow irtada zawjaani bacdahu bacda dukhuul galmo kadib wuqifat furqadii waa la joojin waa la sugi intay isu galmoodeen oo isdhisteen kadib bay ridoobeen labaduba ama midkood waan dhowraynaa fain jamacahum alslaamu hadday islaamku uu kulmiyo fi lciddati intaan ciddadu dhammaanin daama nikaaxu guurkii waa sii jirahaya reer isqaboo deganaa ubad isku dhalay baa islaamtii gaalnima ku dhacday ama odaygii baa ku dhacay ama hal mar bay ka wada boodeen waxaan leenahay ciddaa kuu bilaabatay maalinkii gaalnimada aad kaa soo booday iyo dabdaradaas ama odaygaadu ay ka soo booday ciddaa bilaabatay baan leenahay ciddada oon dhammaanin hadday toobad keenaan oo islaamka ku soo laabtaan maxaan leenahay daama nikaax guurkii waa sii jiraya wailaa haddii ciddadu markay dhammaatay kadib ay islaamka ku soo laabtaan fain jamacahum alslaamu fi اlcidda fain jamacahum alslaamu bacda اlcidda baa laga hadlaya hadda wailaa falfurqatu kala furid baa dhacaysa min aridati laga soo bilaabo maalinka aad gaalnimada ku dhacdeen ciddayda soo bilaabatay ayaa dhammaatay wii ka dambeey wii yimidna nikaaxi kuma soo noqonayo waad islaamteen sooma dib isu guursada abu xaniifa aan ugu khilaafsan keliya oo wuxuu leeya idartadaa macan laa yanfasik nikaax hadday mar wada ridoobaan nikaaxi ma fasakmaya gaalnimada has kusii qabeenba wayood socdeenba hay sii raaceen abu xaniifa qiyaasa idaa maa aslama macan buuri isku mar hadday diinka soo galaan soo islaamka mxuu ahaay islaamkaas ku qabe mahayaan hadday ka wada baxaan hamar dhaqaaqaanna balaayada ay naartaas kusii wataan buul ya warkaa baxariif waad fahante wayaxrum waxaa xaaraana alwau galmaa xaaraana fi tawaquf intaa la koranhaye la sugaya ma toobad keeni doonaan cididu ma dhammaan doontaa mise maya islaanta ooma galmoon karo waa islaanta kaa ridowda haddaad aad fiicanta hadduu isagu ridoobana gabadha waa inay maag marag hore gaalkaas fi tawaquf hadduu laakiin xoogo ama galma dhacdo walaa xadda ila khilaaf culus baa maslada ka in ridadu furqadeedu ay degdeg tahay iyo inay tahay muajala ayaa khilaaf ka jira fain xasala waطn weeye fii muddati tawaquf falaa xadda liquwaةi اlkhilaafi wa adilatihi wاllahu aclam waa masale iska lakin tan waan